بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات بقول إيا اللح إلى آيات بقول إيا الصدن سورة العراف شن قسمك اللي نوبك الصودي الله وحولي ثم بعثنا وابحني min bacdihim kuwaa hore dabadood nuux iyo huud iyo saalix iyo muusa muusaan diray biaayaatinaa aayadaha yagii baan la diray ilaa fircawnaan u diray iyo malaihi odayaashiisii fadalamuu way dulmi sameeyeen way dulmiyeen bihaa aayadihii way beeniyeen dulmiga waxaa la yidhaha meeshuu ahaa meelaan ahayn wixii la dhibo fandur bal eeg buu alla leeyahay kayfa sida kaanay ahaatay caaqibatu lmufsidiina ku waxba iska cidhibtooda wa qaala muusa wuxuu yidhi yaa fircawnu fircoono inii anigu rasuulun la soo diraan ahay min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeeda laga soo diray waa kii suuratu shucara wamaa rabulcaalamiina yidhi inii rasuulu min rabbi alcaalamiin xaqiiqun dhab waxaa ah alaa an la aquula inaana ku kordhahaynin canullaahi alle oona ku been abuuranaynin ilal xaqa xaq mooyaane xaqiiqun dhab waxaa ah alaa allaa aquula inaana dhahaynin cala allaahi alla dushiisa oona alla dusha ka saaraynin ila alxaqa xaq mooyaane qad ji'tukum waan idiin waan idiin imid bibayinatin xujaan idiinla imid oo min rabbikum rabbigin ka ahaatay fa arsil dir maciya macayga bani israa'iila wuxuu ka bilaabay nebiyullaahi muusa gobonimo doon buu ka bilaabayo bal waxa kalaha inoo dambeeyay horta bal qoladan hore fircoon xukunkiisuna wuxuu ahaa dictaator xukun dawli ah ma ahayn xukun qabali ah buu ahaayo waan kaa laan dheeraysanayaa ah. qaala wuxuu ihi fircoon in kunta haddaad tahay ji'ta nin la yimid biaayatin aayad iyo mucjizad faati bihaa ballakaale hadde in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa run sheega haddaad tahay fircoon wuxuu yidhi hadday runtaa tahay ood aayad wado bal aayadii ka duun bal aanuba joogne fircoon ma garowsana wiilkii muuse ahayd soo korisay alamnu rabbika fiinaa waliidan walabista fiinaa min cumrika siniina waa so anu kuma soo korinin qaala fircoon wuxuu hi in kunta haddaad tahay ji'ta ku la yimid biaayatin aayad faati lakaale bihaa aayadda in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega fa alqaa wuu tuuray casaahu ushiisii faidaa hiya waaba iyadoo sucbaanun mas ah mubiinun oo cad oo masnimadiisu ayna qarsoonayn wanazaca wuu soo siibay yaddahu gacantiisii faidaa hiya waaba iyadoo baydaa cad linaadiriina dansa arkaya biayri suuci aan barasna ahayn adkhil yadaka fii jeybika waa kii la yidhi halkaa markii la tababarayo siinay jooga tuuri siina ushi inta loo dhiibaa balbal usha tuur markuu tuuray mas noqoto haddana sideeda ku noqoto wuu ku ilbaxaytaa haddana bal gacanta intaad halkaa geliso soo saar way caddaata labadaba wuu ku ilbaxay kama kama argagaxayo wanazaca wuu soo faalqaa wuxuu tuuray casaahu ushiisii faidaa hiya waabayadoo suxbaanun mas mubiinun oo marka waxaa la yidhi iyadoo mas-a ah markay soo baxday oo af weyn oo afka saa u kala taakinaysa markuu fircoon arkay sariirtiibuu ka soo dhacay baa layidhi marka waxaa la leeyahay wuu xadasay waagii hore ila inuu xadasa lama ogeyn markaasaa la ogaaday wanazaca wuu soo soo bixiyey yadahu gacantiisii iyo jeebka ka soo bixiyey fiidaa waaba iyadoo baydaau cad linaadiriina dadka eegay oo aan qarsoonayn barasna ahayn qaala almalahu jamaacadii waaweyneyd waxayna min qowmi fircawna ah ina haadaa kani la saaxirun saaxir weeye ninkani caliimun oo aqoon-yahana yuriidu wuxuu dooni an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiina famaadaa ta'muruuna maxaad amraysaan waxay kaga dayanayn hadalkaa fircoon baa waagi hore yidhi maxaad i amraysaan mar uu yidhi baa jirta waa kanoo ninkan waa sidani bal maxay idinla tahay fircoon oo taagan yaa ila taliya isagoo ninkii ilaahnimada sheegtay baa maanta wuxuu taagan yahay yaa ila tali marka waxaan kuwa lihi waa askartiisii kuwa leh maxaa arrin ahoo aynu haynaa ajiitanaa litukhrijanaa min ardika bisixrika yaa muusa falana'tiyanaka bisixrin milihi fajcal baynana wabaynaka mucdan lan nukhlifa naxnu walaa antum kaanu suma qaala mawcidukum yowm ziina waa kii hadalku halkaa maray qaala almalow odayaashii waxay yidhahdeen min qowmi fircauna ina haadaa ninkani lasaaxirun horta waa saaxir weyn caliimun oo aqoon yuriidu wuxuu rabaa an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiinna famaadaa ta'muruuna maxaad amraysaan war maxaad talaaday ka dhigan tahay fircoon bay hadalkaa kaga dayanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen oo fircoon ku yidhaahdeen arjih dibdhig ninkan xaaladiisa wa akhaahu walaalkii haaruun wa arsil udig filmadaayini magaalooyinka mamlakada xaashiriina kuwa saaxiriinta soo ururiya yatuuka kuula yimaadaan bikulli saaxirin saaxir kulliga caliimin oo aqoon-yahane suuratu shucara waxay bikulli saxaarin bay ahay eh, amhilatu mubaalaqa facaal meeshana waa shifaacilo caadi ah waxay yidhaahdeen wuxuu dooni maxaa tala-a ah markay yidhaahdeen qaaluu fircoon waxay ku yidhaheen arjih dibdhig ninkan xaalkiisa iyo wa filmadaaini magaalooyinka oo dhan kuwa maxkamadaha jooga iyo dadka wax xukuma iyo dadka kula taliyaha xaasiriin isugu soo ururiyo yatuuka hala yimaadaan bikulli saaxirin saaxir kulliga caliimin oo aqoon-yahana waa la yeelay sidii baa la yeelay waa lasoo ururiyey suxradaasu dad badan bay ahayn baa leeyahay dad baa toddobaatan kun bay ahaan leh nabi walbana mucjizadiisa dadka loo diray waxay xurmeeyaan bay u eg marka nabiyullaahi muuse mucjizadiisu sixirka ay xurmayn jireen oo ninka saaxirka caalim u yaqiineen bay u yareg tahay wajaa saxaratu saaxiriintii way yimaadeen fircawna bay u yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen inna lana ma noo sugnaaday laajran ajr ujro ma iyo wax aadna siinayso midna ma jiraa in kunnaa haddaanu ahaano naxnu anagu alqaalibiina kuwa adkaada qaal wuxuu waynakum idinku weliba intaa dheeri baan intiino lamina muqarabiina kuwa la dhaweeyo aniga majliskii la fadhiyo baarlamaanka wad ka tirsanaan heerkaasay la maraysaa fircoon wuxuu yidhi war ajri mana la siin haa ajrina waa la idin siin muqarabiintaana laydinku dari oo baarlamaankaa idinku dari buu meeshaasay ka maraysa jaaa saxaratu saaxiriintii baa soo gaadhay fircoon qaaluu waxay dhaheen ina lanaa ma noo sugnaaday laajran ujro in kunaa haddaanu ahnu naxnu anagu alqaalibiina kuwa adkaada qaala wuxuu nacam haah weliba intaa waxaa dheer wainakum idinkoo la min almuqarabiina kuwa la dhoweyn baatiinoo aniga ila fadhiista qaaluu waxay dhihin yaa muusa muusow imaa an tulqiya inaad tuurto waxaad hayso wa imaa an nakuuna inaanu ahaano naxnu anagu almulqiina kuwa tuura bal muusow labadaa doonay yihiin iyagu waxay hayaan ulo iyo waxay hayaan xadhko marka waxaa la leeyahay zibi waa aynoo dambayso qaaluu waxay dhaheen muusow ama adigu waxaadaysa soo dah ama anagu aanu soo dayno qaaluu waxa ya muusa muusow imaa an tulqiy inaad tuurto waxaadayso wa imaa an nakuuna inaan ahaano naxnu anagu almuqiina kuwa tuura qaal wuxuu yidhi alquu tuura falamaa alqow markay tuureen saxaruu way sixireen acyuna annaasi dadka indhihiisa waa indhasa raxaadiyeen wastarhabuuhum way cabsi geliyeen wajaa-uu waxay la yimaadeen bisixrin sixri cadiimin oo weyn waxaa weye meeshu waa barin waan yakuuna duxan weeye qoraxdii baa soo jeeyaa meel saaran meeshu waa tog dhexdii dixa markaa nin waliba wuxuu haystaa intaas saaxiriinta ah ul iyo xadhig dahab la marmariyey iyo waxyaabo kala duwan markii sidaa loo tuuray dadka indhihiisii baa ka dhex dhaqdhaqaaqaya dadka indhihiisii bay yaallamooda inay dhaqdhaqaay qabeen dhasaraxaadiye dadka aad bay u cabsadeen nabiyullaahi muuse markuu leeyahy idinku horta tuura wuxuu rabaa dadku sixirka intaa leeg inay horta arkaan markay sixirka la yaabaan sixirkii aayaro nin gam laga siiyo ay dadku ogaadaan inuuna waxaanu sixir hayn qaala wuxuu yidhi alquu tuura idinku falamaa alqow markay tuureen saxaruu way sixreen acyunanaasi dadka indhihiisii way dhasaraxaadiyeen wastarhabuhum way cabsi geliyeen wajaa-uu waxay la yimaadeen bisixrin caiim sixri aada loola yaabo wawxaynaa alla wuxuu ihi waxaanu waxyoona ilaa muuse oon u sheegnay an alqi tuur casaaka balorta ushaada tuur faidaa waaba uu tuuray faidaa hiya waaba iyadoo ushii talqafu gurubsanaysa maa yaafikuuna waxay been abuurteen wixii sixir ahaanay u been abuurteen aayar bay sida shimbirta gurubsi waxaa la yidhi talqaf madba halbay sidaa u qaban oo meelo geysan lama oga marka dambana walba iska noqon biqudrati illaahi tacaala awxaynaa waxaan waxaanu waxyoonay ilaa muusa an alqi tuur casaaka bal horta ushaada tuur faidaa hiya iyadoo ushii talqafu gurubsanaysa maa yafkuuna waxay been abuurteen oo sixirka ahaa fa waqaca alxaqu xaqii baa waajibay xaqii baa sugnaaday wa badala waxaa buray maa kaanuu yacmaluuna waxay camal faleen sameeyeen kulli baa baabuno mar kaliya wax alla waxay tuureen mar kaliya may ushi sidaa u wada urursatay waxba ba meeshii ma jooga qoladii saaxiriinta waa meesha la yidhaha qoladii saaxiriinta waxay garanayaan inaan waxaanu sixir ahayn fa waqaca alxaqu xaqii baa sugnaaday oo waajibay xaqii baa sugnaaday wabadala waxaa buray maa shaygii kaanuu ahan yacmaluuna kuwa camal faloo sameeyey faqulibuu saaxiriintii waa laga adkaaday hunaaka halkaasaa laga adkaaday wanqalabuu way gadoomen saakiriina iyagoo dulaysan dadka laleeyahay iyagoo dulaysan waa fircoon iyo askartii la socotay saaxiriintu iyagu sujuud bay la dhaceen ee dadka meesha iyagoo dulaysan indhaha bixbixiyo ka dhaqaaqay waa fircoon iyo dadkii la socday wey faqulibuu waa laga adkaaday fircoon iyo wixii la socday hunaalika halkaa wanqalabuu way noqdeen saakiriina iyagoo dulaysan walqiya saxaratu saaxiriintii waa la tuuray saajidiin iyagoo sujuudsan waa meesha la yidhahda cilmiga cilmi yaryaraysi male nimankii saaxiriintaa sixirka yaqiineen waxay garteen waxaan inaanu sixir ahayn iyay garteen marka markay meesha yimaadeen saaxiriin gaalay ahaayeen markanay sujuudina awliye kaamilay noqdeen awliye allay noqdeen bal intay isu jirta ilaahay maamulkiisa wey walqiya saxaratu saaxiriintii waa la tuuray yani dhulkay ku wada dhaceen saajidiin iyagoo sujuudsan qaaluu waxay yidhaahdeen amanaa waan rumaynay birabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigeedaan rumaynay rabbi muusa muuse rabbigiisa haaruna haddayna rabbi muusa wahaaruna dhihin fircoon wuxuu dhihi lahaa khayaanadiisa anigay isheegayaanbuu dhihi lahaa fircoon haddayna rabbi muusa wahaaruna dhihin waa nin khaainaho musawaradu yaqaanaa iyo hadalka la leexleexiyo qaaluu waxay dhiheen amanaa waan rumaynay birabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigeedii rabbi muusa muuse iyo wahaarun rabbigoodii yaan rumaynay qaala fircoon wuxuu yidhi muuse lama hadli karo fircoon saasuu u gariiraya markuu muuse qalbigiisa kusoo dhaco waa cabsanoo isku kaati qaala fircoon fircoon wuxuu yidhi aamantum yaad rumayseen bihi muuse qabla an aadana lakum intaana idin idnin laqbadu sidaa ma aha macnaha sidaas laqbadu waxaa wey qabla an aadana lakum intaan idin idnay ka hor way noqon hadii siduu yahay loo laqbayo marka qablaanadalku intaana idin idni wayo macnaha saaxa fircoon wuxuu yidhi aamantu ma rumayseen bihi muuse qabla an aadana lakum intaan idin idnay ka hor miyaad rumayseen ina xaaladan dhacday lamakrun khiyaano weeye makartumuuhu aada dabarteen khiyaano samayseen fi lmadiinati magaalada litukhrijuu inaad ka saartaan minhaa magaalada aalaha dadkeeda fa sawfa taclamuuna ogaan doontaa waa idinku dhaca low qadacana waan googoyn aydiyakum gacmihiina iyo arjulakum lugihiina min khilaafin istabamar baan ugoyn uma lausalibanakum waan idin deldeli ajmaciina suuqaan sidaa idin wadhig war ma waxaad rumayseen anuunaan iga idin qaadanin weli xaajadu inay gacanta ugu sii jirtay la tahay way ka baxday gacantiisa waa khiyaano aada samayseen kullu naas isaga fircoona iyo dadka reer fircoon oo dhani way ogyihiin nabi muuse qoladan inayna weligood miseen inuu lakabiirukum ladii callamakum sixra waa ku meel kale inayna weligoodi saray qolada saaxiriinta waxay ku dadaalayaan fircoon inay xoolo ka helaan iyagoo qudhoodan isaqoonin oo magaalooyin kala duwan yaa laga keenay nin weligii fircoon nabiyullaahi muuse la hadlay oo fircoon ka farabaxay kuma jiro markaasuu yihi walle waxaa idinku dhaca idinkaaba ogaan doona gacmaha iyo lugahan isabamadugan gacanta midigta iyo lugta bidixda ama isaba mar marka suuqan sidaa idin wadhibo bal ka warama wuxuu yidhi ina haadaakanu lamakfun khiyaano weeye makartumuuhu aada khiyaano samayseen fi lmadiinati magaalada dhexdeeda litukhrijuu inaad ka saartaan minhaa magaalada ahlaha dadkeeda fasawfa taclamuuna waad ogaan doontaan waxa idinku dhaca low qadacana waan googoyn aydiyakum gacmihiina waarjulakum lugihiina min khilaafin istabamar uma lausalibanakum waan idin wadi suuqan saa idin wadi ajmaciina dhammaantood qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu ilaa rabbinaa rabbigayo yaan munqalibuuna u gadoomayna yani waxay ka wadaan waan dhimanayna marka ciqaabta aad adigu noogu hanjab iyo ta alle ta alla ka xoog badan wey marka maadaama aan alle u tagayno oo ciqaabtaada uu allah iyo ka badan tahay allaan raxmad ka raadsanayna wey adiku maqli mayso faqdi maa anta qaadin waa ka yidhaahdeen faqdi ma anta qaadin inamaa taqdi hadi lxayaa waxaad xukumi xukun adu adduunkumaad xukuntaay anagu allaanu tegaynaa qaaluu waxay dhaheen innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigayo yaanu munqalibuuna u gadoomaynaan u tegaynaa marka ciqaabtiisaan ka baqaynaa wey uma tanqimu nooguma cadhaysinid oo naguma ceebaynaysid minaa anaga ilaa an aamanaa inaan rumaynay keliya mooyaane baayaati rabbinaa rabbiga iyo aayadihiisa lamaa jaaatnaa markay noo timid rabbanaa rabbiga afriq ku shub calaynaa dushayada sabran ilaahu sabir badan nasiibay ka dhig ilaahu sabir nagu shub watawafana noofo muslimiin anagu muslimiin fircoon way qanciyeenoo waxay yidhaahdeen war anagu horta alla aan u tegayna oon ciqaabtiisa ka baqayna ceebta aada noo haysaana sooma aha inaan alla iyo aayadihii noo yimid rumayna markay noo yimaadeen waxaa doonta same ilaahay ow sabirna sii aanaan ka noqonin diinta weyn wamaa tanqimu ma aada naguma ceebeynaysid minaa xagga yaga ilaa an aamana inaan rumaynay mooye biaayaati rabbinaa rabbigayo aadiis lamaa jaaatnaa markay noo timid rabbanaa rabbigayo afri ku shub calaynaa dushayada sabra sabri ilaahu nagu shugo naga buux ila sabri badanna sii way watawafanaa na oofso oo dil muslimiin anagoo muslimiina waqaala lmalow odayaashii waxay yidhaahdeen oo min qowmi fircoona atadaru miyaad ka tegi muuse muuse wa qowmuhu tolkiisa ma sidaasaad ku day liyufsiduu inay fasaadiyaan fil ardi dhulka oo diin cusub ay la yimaadaan oo wayadaraka ay kaa tagaan adiga iyo waalihataga ilaahnimadaada qaala wuxuu ihi sanuqatilu waan laynaynaa abnaa'ahum wiilashooda wanasaxii waanu baaqi yeeli nisaa'ahum dumarkooda waynaa anaguna fowqahum dushooda qaahiruuna waan ka adagnahay waan xukumaynaa fircoon markuu aamusay ee qoladii saaxiriinta ay sidaa u ifxaamiyeen ku aamusay markaasay qoladiisii waxay yidhaaheen war fircoon labada nin ee walaalaha ah masaasaad kaga tegi dhulka ifsaad bay u wadaan diin cusub bay wadaan adigii ilaahnimadaadana banaankay ku tuurayaan ma sidaasaad ku dayn markaasuu yidhi sanuqatilo abnaa waagii hore waa kii lan jiray intaan muuse dhalanin muuse darti buu layn jiro faaliyihii baa ku yidhi wiirree banu israa'iila yaa boqortooyadaada ridi taasuu ka cabsana waa kii caruurta aada u laayay nabi muuse sidii la ogaa suurat lqasas waa kii ku baxsaday gurigiisa waa kii kusoo koray marka hadda mar labaad b taa hore uu ku fashilmay marka tan mar labaad buu leeyah waa laynayna caruurtooda tanna uu ku fashilmaya wiilgeli mayso waqaala almala-u jamaacadii waxay yidhaaheen oo min qowmi fircawna ah atadaru liyufsiduu inay fasaadiyaan fi lardi oo waxaan loo joogin dhulka keenaan oo dadka kala qaybiyaan oo isku daraan kala qaybiyaan oo isku daraan oo kala diraan oo wayadanaka uu kaa taga adiga iyo aalihataka ilaahnimadaada qaala wuxuu yidhi fircoon sanuqatilu waanu layn abnaa'ahum wiilashooda wanasaxyi waan baaqi yeelaynaa nisaahum dumarkooda sidii waagii hore tii hore wuu ku fashilmay tanna wuu ku fashilmay wainaa anaguna qaahiruuna kuwa xukumaanahay fowqahum dushooda qaala muusa muuse wuxuu ku yihi liqowmihi tolkii istaciinu billaah alla kaalmayso alla ka kaalmadan wasbiruu adkaysta ina alarda dhulka lilaahi allah iskale alla usugnaatay yuurisuhaa wuxuu siinoo dhaxalsiin man yashaau qofkuu doono oo min cibaadihi addoomihiisa ka mid ah walcaaqibatu cidhibta wanaagsanna lilmutaqiina bay usugnaatay qoladiisii oo yar argagaxsan markuu arkay waa kay dhihi doonaan intii horii markaad noo timidba waana la dhibo waa kay oran doonaan marka wuxuui war ilaahay tala saarto oo sabro adkaysta waxaanu xaaladiisu inagunbay xaalad inagu soo wareego dhulka allaale inaguna inoo dhiibi adoomihiisa cidduu doono u dhiibi wey qaala muuse wuxuu yihi liqowmi tolku wuxuu ku yidhi istaciinuu kaalmaysta billaah oo alla ka kaalmo dalba wasbiruu adkaysta ina alarda ardada lilaahi allay u sugnaatay yuurisuhaa wuxuu dhaxalsiiy man yashaau qofku doono oo min cibaadi way dhaxli doonaan dhulka masaro zamankii daawuud iyo nabi sulaymaan iyo masar iyaga xukumi jire reer bani israiil baa xukumi jiray waalcaaqibatu cidhibta wanaagsanna lilmutaqiina kuwa allahda ka baqan ay u sugnaatay war inagaa cidhibta wanaagsan leh qaaluu waxay yidhaahdeen uma ayna garaabin nabigii udinaa waana la dhibay min qabli an ta'tiyanaa intaad noo timid ka hor wamin bacdi maa ji'tanaa intaad noo timid kadib waana la dhimay qaala muuse wuxuu ihi casaa rabbukum rabbigiin wuxuu dhow yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiina wayastakhlifakum idinka idin khaliif yoolo idin reebo fil ardi dhulka idinku reebo oo fa yandura uu eego kayfa tacmaluuna saa camal fasaan oo alle u caabudaan war waxaaba dhici kartaa inuu alla cadowgiisa cadowgiina alla halaago oo dhulka idinka laydinku reebo markaa bal sidaad yeeshaan ood u shukrilaan ood alle u caabudaan la eego war saasaaba dhici kartoy qaaluu waxay nabiga hadalkiisi kuma qancin udinaa waana la dhibay min qabli an ta'tiyanaa intaad noo timid ka hor wa min bacdi maa jiitanaa intaad noo timid kadib in mid walba dhib noogama adan raynin qaala wuxuu yihi casaa rabbikum rabbigiin wuxuu mudan yaho laga rajayn halaago caduwakum cadowgiin wayastaklifakum idin khaliif yeelo idin reebo fil ardi dhulka idinku khaliif yeelo oo fa yandura uu eego kayfa sidii tacmaluuna aad u camalfashaan marka waxyaabaha fircoon loo soo horumariyey intii halaagga ka horeysay waxyaabo fara badan baa loo soo horumariyey sagaalkii difdacii iyo rahii iyo dhiiggii iyo waxaasoo dhan waa loo soo hormariyey tanna waa loo soo horumariyey walaqad akhadnaa waan qabanay aala fircoona fircoon ahalkiisa bisiniina sanado abaara iyo wanaqsin yarayn min asamaraati midhaho beertii bix weyday waxyaabaha loo soo hormariyo ciqaabta ah fircoon waxaa ka ah abaar baa ku dhacday abaar waa tii nabigu lahaa allahuma ajcalha siniina ka siniin yuusufa beligii nebi yuusuf uu meeshaa tegay marka taa hore lama sheegaye waa tu dambe oo fircoon markay nabi muuse iska hor yimaadeen uu ku hadlay wey walaqad akhadnaa waan qabanay aala fircoona fircoon aalkiisii bisiniina sanado abaara carabtu sanad waxay u taqaanaa sanad nagu dhacday markii la abaar weyn wa naqsin yarayn min asamaraati geedkii timirtaa baan xabadba bixinayn lacallahum yadakaruuna bal inay waantoomaan waa degniin waa intii ciqaabta ka horeysa waa degniin lacallahum yadakaruuna inay waantoomaan waa kii eh, waxyaabihii faraha badnaa eh, bahalkii raajinka ka cuni jiray iyo dhiiggii iyo way inoo soo socdaan insha allahu tacaala wallahu subxaanahu wa